بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات لحدا هي لح سورة مريم إلى آخر السورة سلاشن سدين رب السماوات الله هل عابد facbudhu caabud baa la yidhi wastabir ku sabir licibaadati cibaadadiisa hal taclamu miyaad u ogtahay lahu alle samiyan wax shabaha wayaquulu insaanu dhaqanka dadka waxaa ka mid a wuxuu dhihi aidaa maamitu markaan dhinto lasawfa ukhraju ma la isoo bixin xayan anigoo nool walaa yadkuru insaanu dadku miyaanay xusuusnayn ana anagu khalaqnaahu inaan abuurra min qablu hor wal xaal lam yaku uun ahayn shay-an dadku dhaqan ahaan intii alla u naxariista mooye dhaqan ahaan waxay uleeyihiin ma markaan dhisaa laisoo bixin karaa marka alla wuxuu leeyay ma waanu xusuusanay markii horeba in meel cidlaa laga abuuray soo celinta uma kala fududo allah subxaanau watacaala laakiin wahwa ahwanu caleyhi baa soo celintaa ka fudud inaga caqligeenna weeye mooyaane alla waxba uma kala fududa marka dadka dhaqankiisu waa sidaa waa kuwa akhira beeniyaasha alla waxma soo bixin kara leh wayaquulu insaanu dadku guud ahaan inta dee alla unaxariista waan garanaynaa ayadaa maamitu markaan dhinto lasawfa ukhraju mayaa la isoo bixin doona xayan anoo nool walaa yadkuru linsaanu dadku miyaanay xusuusnayn annaa anagu khalaqnaahu inaan abuurra min qablu hor walxaal lam yakun shayan waxbaba uun ahayn marka digniin baa layna siinayaa aakhiraha beenini fa warabbika baan ku dhaarsay buu alla yidhi subxaanahu watacaala alla naftiisa isku dhaarsay lanaxshuranahum waanu soo shirin iyaga iyo washayaadiina shaydaamaha uma lanaxdiranahum waanu soo xaadirineynaa xawla jahanama jahanama hareeraheeda jisiyan iyagoo jilbiiba oo jilbi ku haya marka culimada waxay dhahan xawla jahanama waxaa looga luqa ahaan markii la yidhaha xawla albeyti gurigay ku dhex jiraan bay ka dhigan tahay jahanama hareeraheeda jisiyan iyagoo jilbiiba waanu ka soo siibi min kulli shiicatin walba ama koox ayuhum koodii ashaddu daran cala araxmaani allaha raxmaana dushiisa citiyan kibir uma la naxnu annaga aclamu og biladiina kuwii hum iyagu owlaa ku haboon bihaa naarta siliyan xagga gelida alla subxana wa taala jawaabtaasuu siiyey allah wuxuu yidhi intii isku dhaartay waan soo shirinaynaa iyagii wa shayaadiinadu waxay ku cadfan tahay damiirka hum ah waan soo shirinaynaa jahanamaha hareeraheeda markaasaa ummad kasta shiico kasta waxaa laga soo dhex saari kii ugu xoog badnaa waa hogaamiyihii shiicadaa hogaamiyihii baa laga soo dhex saari naarta macna horta isaga la gelin kii ugu madax adkaa marka allah anigaa og buu leeyahay siday ugu kala haboon habooyihin naargelidda markaasay u kala horeynayaan garo allah baa og wey marka meeshaas waa meel adag dadka hogaamiyaasha dalaalka oo dadka baadilka ku hogaamiya markii meesha lasoo tumo horaa iyaga naarta laga sii tuuri waa la midba midkuu ka gaalsan yahay yo agga naarta la geli ilahay naga nabadgeli fawarabbika rabbigaabaan ku dhaartay buu alla yidhi nabigu sheegi lanaxshurannahum waan soo shirinaynaa dadkaa soo bixinta diidan iyaga iyo washayaadiina shaydaamadii lumiyey ee qariinka u ahaa uma lanuxdirannahum waan soo xaadirineynaa xawla jahanamo jahanamo hareeraheeda jisiyan iyagoo jirdiibo lawyaha dhulka ku haya uma lanasicana waanu ka soo sooci min kulli shiicatin firqad kasta ayuhum koodii ashaddu adag cala araxmaani alla raxmaan citiyan xagga kibirka uma lanaxnu annaga aclamu og biladiina kuwa hum iyagoo owlaa ku haboon bihaa naarta siliyan xagga gelidda anaa og buu leeyahay subxaana watacaala marka kuwa diidan inuu aakhare alla soo celin karo kuwa diidan sidaa ha ogaadeen wain minkum maa minkum idinka mid maaha bani aadamow ilaa waariduhaa jahanamo wuu ku aroori kaana waxaa wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbiga xatman waajib maqdiyan oo la xukumay uma nunajii waa nabadgelinaynaa aladiina kuwii itaqow rabbahum ka baqay wanadaru aalimiina aalimiintana waan kaga tegaynaa fiiha dhexdeeda jisiyan iyagoo jilbiibaan ka tegaynaa alla subxaana watacaala waa masale cajiiba ah. ku jahan qof kasta oo jira gaal iyo muslimnaarta waa la geli baa marka tafaasiir badan baa laga bixiyey waxaa ugu dhow naarta jahanama jisri waa bundaa la duldhigay bunto bunto sibsiba oo lagu joogsan karayn baa la dibdhigay taasaa la dul mari marka marka dadka qaar baa u mari sida hilaac bilig yiri qaar sida dabaysha qaar sida faras orod badan qaar waxay ku mari yani tallaabo gaaban qaar buu intay naartu xagxagato meelahan fargeetooyin waxbaa xagganoo xagato yay ka nabadgelayaan qaarna way ku daadanyahan gelidu waa sidaa waa dulmarkaa la dulmarayo dulmarkaa la dulmarayo sidaasa ugu fiican qaar baa yidhi waa la gelin laakiin muminiinta qabow bay u noqon markay jannada tagaan bay dhihiso kii lalahaa naartaad gelaysaan dib maydaan ogeyn waad soo marteen adu sidaasaynu ku daynaynaa insha allah marka qof jiraa ma jiro ilaa naarta wuu gelaya allah subxaanau watacaala waajib wey xaggiisii naarta la geli laakiin muminiinta waa laga nabadgelin gaaladan waa laga dheximan cabdulaahi binu cabaas wuxuu leeyahay isagoo walbahadsan baa la arkayo waad gelaysaan baa layidhi waad ka baxaysaan welima inaan maqal buur waad gelaysaan mooyaane laakiin de waa kan la dawsuuna najiladiina waa kan la yidhi wey wain minkum maa minkum idinka mid ma aha ilaa waariduhaa naarta wuu calaa rabbika rabbigaa dushiisa xatman waajib maqdiyanoo la xukumay in qof waliba naarta umn marka waa dulmarkaa la dulmaray ila waa la galay waa la dulmaray marka dadka nimba si u dhaafa nin iyo camalkii yay noqon uma nunaji waa nabadgelinaynaa aladiina kuwii itaqow rabbahum wanadaru aalimiina aalimiintana waa kaga tegaynaa i jasiyan iyagoo jilbiiba waidaa tutla markii lagu dul aqriyo calayhim dushooda dadka kuwa beeniyayaasha ah ayaatunaa markii lagu dul aqriyo bayinaatin oo cadcad qaala aladiina kuwii waxay dhihi kafaruu gaaloobay liladiina kuwii wuxuu ku dhihi aamanuu rumeeyey ayulfariqayni labada qolo midkoodebaa khayrun khayr badan maqaaman xagga guryihii degaanka waxsanu fiican adiyan xagga kabdhoodka kabdhood waxaa la yidhaha meesha ee raggu isugu yimaado oo haasaawa la isugu yimaado kabdhood baa loo yaqaana meesha dadku isugu yimaado bilmetelbaadiyahoo kale duleedka intaa la isugu halkaa raggu yani nadig waxaa wey meesha dadka qaraabadii isugu yimaada inay ku sheekaystaan midkeen labadeena khayr badan waxay ku faanayaan waa fuqara lehi idinku fuqaraa tihiin idinka guryo fiican annagaa idinka saaxiibo badan idinku fuqara baa tihiin waxba haysan yay ku faanayaan waa loo jawaabi doonaa idaa tutla markii lagu dul aqriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadaha iyagii bayinaatin iyagoo cadcad qaala aladiina kuwii waxay dhihi kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku dhihi aamanuu rumeeyey ayulfariqayni labada qolo midkoodebaa idinkiiyo annaga khayrun khayr bad maqaaman xagga degaanka waaxsanu wanaagsan nadiyan xagga saaxiibada kabdhood baa af soomaaliga lagu yidhaah wakam ahlagnaa buu alla leeyahay kam intee baan ahlagna halaagnay qablahum iyaga hortood min qarnin qarni qarnigaasoo hum iyagu axsanu ka fiican kuwan hadda jooga asaasan xagga alaabta iyo wariyan xagga muuqaalkaba ka asaaska waxaa loo yaqaanaa guryaha qalabka la dhigay gogosha iyo sariiraha iyo yaa asaas loo yaqaana marka imisa dad iyaga ka fiican oo ka taajirsan oo ka fiican oo ka muqaal wanaagsan hore loo halaagay bu kuwan hadda ee gaalada ah intee sidaa loo galay kam in badan baanu ahlagnaa kamta haddii khabariyo laga dhigo kam in badan baan ahlagnaa halaagnay qablahum hortood oo min qarnin ah ka fiican wa kam intee baan ahlagnaa halaagnay qablahum hortood min qarnin qarni halaaga qarniga waxaa la yidhaha ilaa boqol sano laakiin si guud haddii loo yidhaha waa intii isku shaqo ah oo isku waqti a ah weyn kuwaasoo hum iyagu axsanu ka fiican kuwan jooga asaasan xagga alaabta gurigii sharaxaadda iyo weriyan aragtidaba kaga qurux badan qul waxaa tidhaa baa layidhi ood u sheegtaa man kaana qofkii ahaaday fi dalaalati baadi ku sugan falyamdudhu lahu alla u kordhiyo falyamdud lahu allah u kordhiye raxmaanihi maddan u kordhin dalaalkiisa xataa idaa ra-ow markay arkaan maa yucaduuna wixii loo yaboohay ima alcadaaba cadaab inuu yahay adduunyada ugu soo bixi waima saacata qiyaamadii iyo dhimashadii inay tahay faseyaclamuuna way ogaan doonaan man huwa isagu sharun shar badan makaanan xagga degaanka waadcadhu daciifsan jundan xagga saaxiibada marka falyamdud waa dalab wey marka duca hadii laga dhigo waa la heli karaa allah usiyaaday nabigii baa yidhi allah usiyaaday midkani dalaal ku jira marka khabar bay uga fiican tahay falyamdud ilaahay wuxuu u kordhinayaa dalaalkii oo muddadeeda loo kaadino ciqaabtii waa laga degdhegi waay dalaalka si ay dalaalka u kororsadaan markii marka xaalad la gaadho waktigii la gaadho ama cadaab baa adduunka ugu iman ama saacadii baaba iman ruuxu saacadda wuxuu ka bilaabay markuu dhintuu ka bilaabi way qul waxaa tidhaa man kaana qofkii ahaaday fi dalaalati baadi annaga iyo idinkaa falyamdullah waa u kordhiya allah raxmaani madan u kordhino waktiga ha u ziyaadiye ilaahay ilahay waktiga ha idaa markay arkaan maa yuucaduuna wixii loo yaboohay oo ciqaaba ima alcadaaba cadaab adduunyada inuu yahay waima saacata saacadii inay tahoy dhintaan faseyaclamuuna way ogaan doonaan man axad huwa isagu sharun shar badan makaanan xagga wa adcafu daciifsan jundan xagga saaxibada wayaziidullahu alla wuu u siyaadin aladiina kuwahtadow hanuunay hudan hanuun buu u markay aayadii soo degtaba hanuun bay siyaadsanayaan walbaaqiyaatu baaqiyaadka asaalixaatu ee wanaagsan yaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga hawaabka wa khayrun khayr badan maradan xagga marjica meesha loo noqonayo baaqiyaatu saalixaad waa kaynu soo marray waxaa la isugu soo ururiyey subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim baaqiyaad waxaa loogu bixiyey markaad la timaado weligaa kaa dhammaan mahay way kuu kaydsananayaan waana laguu sii badayn waa laguu sii siyaadin waa saalixaado dee waa kelimaad aada u fiican wey salaadahana waa kii culimmada qaarkeed ku fasireen wayaziidullaahu alla wuu u ziyaadin aladiina kuwii ihtadow hanuunay hudan hanuun buu wuxuuna aqoonin cilmigeeda loo furaa macnaha waxaa weeye markuu qofku haadi yahay oo xaqa garanayo wuusii kordhi xaqu wuusii kordhi qofku markuu dalaal iyo shaki qaadana mar marka dambe duugartayn buu samaynaya walbaaqiyaatu kuwii baaqiga ahaa ee aan weligood dhammaanaynin asaalixaatu ee wanaagsanaa yaa khayru khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa sawaaban xagga sawaabka wax ka sawaab badan ma jiro wakhayru khayr badan maradan xagga marjica meesha loo noqonayo waa jannadii dhinaca meesha loo noqonayo afarayta bal ka waran baa la afarayta ma aragtabay yani luq ahaan markii l laakiin waxay u isticmaalaan ma aragtay afarayta bal ka waran alladii ka kafara ka gaaloobay biaayaatina aayadaha iyaga ka gaaloobay oo waqaala yidhi la uutiyanna waa la isiin maalan maal iyo wawaladan ilmo allah wuxuu leeyahy adalaca alkayba ma waxa maqan buu daalacdo ma loox ku arkay am wuxuu samaystay cinda araxmaani raxmaan agtiisa caadan balano laa ilaha illa lah yuu yidhi ila ballanta alle waa laa ilaha illa lah maxamedun rasuululahi ninkii la dhihi jiray khabaab binu arati oo saxaabiga ahaa yaa wuxuu yidhi waxaan ahaa dadka birta tubaan ahaabu ma kuu jooga markaa nin la yidhaahdo caas binu waail asahmi camar binu caas aabihii yaan seef beri u hagaajiyey oon u sameeyey buui markaan islaamka qaatay baanu imid waagii hore sida waad ka dabeeco ficinan warde waagii hore diin baa hayso diintiinaan haysa haddana diin baan haysaa markaasuu yidhi soo ma sheegaysaan jannada in fida iyo waxaasi jiraan ha maxamed ka gaalow buu yidhi ku siiyo waxaagii wuxuu maxamed ka gaaloobi maayo ilaa intaad dhimato lagu soo bixiyo maxamed ka gaaloobi maayo ma markaa miyaa laysoo bixin ha markaasaan xoolihii carruur heli oo aan kaasiin buui kaasiin lacagtaadii buui oo markaasaad heli bu markaasaa laleeyahay ma qeyb ku daalacday inuu waxhelay yn kale mase ballan buu alla leelayah laa ila maxamedun rasuulullaahi yodhigta ballanta alla waa taa afarayta bal ka waran alladii ka kafara ka gaaloobay biaayaatina aayadahayee ka gaaloobay oo waqaala lili la-uutayanna waa la isiin maalan maal iyo waladan caruur addalaca alkayba ma wixii maqnaa buu daalacdo ma maxfuud ku arkay am itakada mase wuxuu yeeshay cinda araxmaani alla cahdan ballan buu yeeshayo laa ilaha illa maxamed rasul ballantaasoo alla la galay ilan kaasaa isku hadlayn kara allo oo alla wax ka sugaye kalla may kallaadu awalka kuma jirta kallaadu waa canaan marka midna waa xaqan midna waa canaan waa zajri markaa saddex iyo soddon kalla yaa akhirka ku jirta wy waxaa laga sheegay ninkii xajaaj binu yuusuf qur-aanku aada u yaqiinaa layihi isagii aabihii qur-aanka dhigi jireeno faqiir ba qur-aanku aada yaqin markuu wasiirka gaashaandhiga reer beni umayo u noqday ilaaha kalla awalka ka dhartayna waan ku dhaartee inaan walba ku dili sidaasoo kale ninkaasaa laga sheegay waxaa la yidhi kalla sidaa aada sheegtay ma aha sidaa uu sheegay ma aha sanaktubu waanu u qori maa yaquul waxalla wuxuu yidhaahdo oo dembi ah wanamuddu waxaanu u ziyaadin lahu isaga min alcadaabi cadaabka maddan ziyaadaanu u ziyaadin wanarisu waanu dhaxli oo waan kala wareegeynaa maa yaquulu waxaan uu leeyahay oo caruurta iyo waxaanu sheegayo wayatiinaa wuu noo iman fardan isagoo keliga oon maaliga waxba haysanin fardan madi ah waxba haysanin buu noo imanaya gaalkii kibray ee sidaa ku qowlay ciqaabtiisu saasay noqonaysa wax alla wuxuu sameeyo waa loo qori wax alla wuxuu sameeyo waa loo keligii buu iman qiyaamaha isa soo hortaagay isagoo wax u kaalmaynaya iyo jundi midna wadanin marka adduunka qabyaalada ka war haddaad qabiil dartii aada waxun u samayso qiyaamaha waxay kaa celin cadaabka soomaalida aad bay uga fiican tahayo war dhinacaaga u eexaa la dhihi cadaabka cadaabka kaa celin maayo ruuxane dhinacaaga u eexaa la dhihi dadku aad bay soomaalidu meeshaa uga fiican tahay kalla sidaa uu sheegay ma aha sanaktubu waanu qori maa yaquulu waxa uu leeyahay wanamuddu waanu u ziyaadin lahu isaga min alcadaabi cadaabka madda ziyaadaanu u ziyaadin wanarisu waanu dhaxli waanu la wareegi maa yaquul waxaanu sheegayo oo uu ku iyo xoolaha iyo waxaanu ku faanayo wayaatiinaa wuu noo fardan isagoo keliya yuu noo iman wax iska tarade wax garbar taagani waxu tari wax hadli midna ma leh waxay ka yeesheen min duuni illaahi alla kayrki aalihatan ilaahyo liyakuunuu inay u ahaadaan lahum ilaahyuhu ciza sharaf inay uhadaan kalla sidaas ma aha sayakfuruuna ilaahyuhu way ka gaaloobi doonaan bicibaadatihim kuwan cibaadadooda namaba caabudi jirin bali wayakuunuuna ilaahyuhu waxay noqon calayhim dushooda diidan kuwa kasoo horjeeda oo did ku ah yaba noqonaya ilaahyo kooxay samaysteen sharaf bay ku doonayaan waxaanay samaysteen asnaamtan iyo waxaanay caabudayaan sharaf bay ku doonayaan inaguna waa sidoo kale hadaad wax gaara caabudo adoo sharaf ku raadinaya sharaf ku noqon maayo weligaa ma helaysa marka kuwii la caabudi jiray weydiidi qiyaamaha nimayda ah, ma ma kaanuu iyaana yacbuduuna baydihi halkaasi ku fashilmi war idinkaan idin raacsaneen oo lamiyo warna idinmaadaan idinkaa dalaal ahaa maalintaa muran xooglaa ka dhacaya watakaduu waxay yeesheen min duuni illaahi alla kayrkii aalihatan ilaahya koox liyakuunuu ilaahyuhu inay u ahaadaan lahum iyaga cizan sharaf u ahaadaan kalla may sayakfuruuna ilaahyuhu way ka gaaloobi bicibaadatim cibaadada wayba diidiba wayakuunuuna ilaahyuhu waxay noqon calayhim dushooda didan kuwa ka horjeeda oo iyaga khilaafsan alam tara allah wuxuu leeyahay alam tara ma ogaatay ma ka war heshay annaa anagu arsalnaa inaan ku diray ashayaadiina shaydaanihii calalkaafiriina gaalada tauzuhum iyagoo kicin oo abaabuli tauzuhum waxay ka hor joogsan khayrkiibay ka hor joogsan azan ururin iyo kicin falaa tacjal ha ku habaarino ha ku degdegi baa nabiga lagu yidhi inamaa nacudu waanu u tirin lahum iyaga caddan tiro waktigii ay e, ciqaabtu ku dhici lahayd maalmaha iyo bilaha iyo asbuucay saacadaha loo tirin neeftoodana xataa la tirin maalin hebl intaasoo bilood intaasoo sano markii waktigii la gaao khalaas laakiin waxba adig ha ku degdegin waa loo tirinaya waktigay jiraan maalmihii iyo saacadihii iyo bilihii baa loo tirin iyo sanadihii waa la halaagi doonaa waxba adig ku degdegin oo habaarin dantaada ka qabsaa nabiga lagu yidhi alam tara ma ogaatay annaa arsalnaa inaan ku diray ashayaadiina shaydaamihii calalkaafiriina gaalada tauzuhum xaalay abaabuli kicin oy baadilka ku kicin azdan kicin falaa tacjal calayhim ha ku degdegin oo ha kula degdayn inaad habaarto inamaa nacudu waanu u tirin lahum iyaga caddan tirin cumrigooda iyo ayaamahoodaanu u tirin yowma maalin bal maalintaana sheeg yowma maalin ka sheekee naxshurulmuttaqiina qolada alla ka baqda aanu soo xaadirin wafdan ila araxmaan ila araxmaani allaha raxmaan xaggiisa wafdan iyagoo wafdi ah wafdiga waxaa loo yaqaanaa wafdi sharafeedka waxay ku socdaan axad sharaflay ku socdaan iyaguna way sharaxan yihiinoo awr iyo gaadiid bay wataan waa dad sahaydoodii wata wafdi kaasaa layidhaha wanasuuqulmujrimiina mujrimiintana waanu kaxayn ilaa jahanama jahanama wirdan dhaladhoolka waxaa la yidhaha af soomaaliga niska hore markii la socdo waxaa la yidhaha kalaho niska dambana caraaba markii qoraxdo kulul xoolaha oo ooman la wado waa la dhaladhooliyey baa la yidhaha ceelkii baa lagu sii wadaa ceelkii baa lagu sii wada dhalandhool baa la yidhaha yacni iyagoo ooman oo aroora iyo xagga naarta u kacayaan wey dhalandhool baa la yidhaha allah wuxuu leeyahay mutaqiinta waxaa lasoo shirin iyo wafdi sharfisana wafdi sharafeeda suuquna waa kaxaynta aan naxariis lahayn baa suuq la yidhaha kaxayn yaa la yidhaahdaa mujrimiintana xagga jahanama loo kaxayn yowma maalin balxus baa layidhi naxshurulmutaqiina kuwa mutaqiinta aanu soo shirin ila raxmaani allaha raxmaani xaggiisa wafdan iyagu wafdi sharafeen wanasuuqulmujrimiina mujrimiintana dembiilayaashana waanu kaxayn ilaa jahanamaanu ka wirdan iyagoo ooman oo dhalandhoolho geel lagu wado ceelkii oo kale ah. laa yamlikuuna ma hananayaan dadkoo dhan isu wada geeyo ashafaacata shafaac ma hananayaan gaal iyo muslimba qof shafaac hanan karo isagu shafaac heli kara ma jiro qof kaloo wax shafaac kadaana ma jiro ilaa man mooye ittakhada yeesha cinda araxmaani alla raaan caada ballantiisa qof shafaaca helaya ama wax shafaac qaadi karaa ma jiro ilaa qofkii laa ilaha illa allah maxamedun rasulah yidhi mooye qofka laa ilaha illa allahu maxamedun rasuullah yidhi waa loo shafaac qaadi shafaacadii nabiga iyo shafaacadii malaa'igta tii culimada iyo tii saalixiinta intaba wuu geli isaguna hadduu heer kaa gaadho uu shafaaco qaadi wey adduunyada shafiic laguma samayn karo am itakaduu min duuni illaahi shufacaa wax adduuno ninkaasoo shafiic baad ii noqon doontaa lama dhihi ii ducee waad dhihi kartaa laakiin ii qaad lama dhihi karo shafaacada waa in aakhiro la joogo qiyaamada waa in la jooga axadka loo shafaaco qaadi waa in laga raadi oo muumin ka shafaaco qaadina waa in la idno laakiin adduunka shafiic kuma samaysan kartin oo ninkaasaan ku dabafaylo ii shafaac qaadi doona ma dhihi kartid wey am ittakhaduu min duuni illaahi marka meeshan waxaa weeye qof shafaaca milkii karaa ma jiro ama shafaaci kara ama loo shafeeci karo ilaa qof muminaho alla ballan la dhigtay mooye ballanta allan oo ilaha illa allah maxamad iyo wixii dee ka baxay ila laa ilaha illa allah maxamad rasul ku urursan tahay ilaha illa waa wixii caqiideah maxamedun rasuullahina waa wixii cilmi iyo risaale iyo dhaqankii kale wey salaadu laa ilaha illa lahu maxamedun rasullahi bay soo gelay laa yamlikuuna dadku ma hanan karaan gebi ahaan ashafaacata shafaaca qaar ilaa man mooye ittakhada yeeshay cinda araxmaani allah raxmaana agtiisa cahdan ballan oo qofka alla ballan la yeesho muminka ah waxna wuu shafaaci qadaa waana loo shafaaco qaadi waqaaluu waxay la xidhiidhaa nabi qaaluu waxay dheen itakada araxmaanu allah raxmaani wuxuu samaystay waladan ilmo laqad ji'tum waxaad la timaadeen shay-an shay iddan oo cadiima oo loo adkaysan karayn takaadu samaawaatu samadii waxay sigeen yatafadarna inay dildilaacaan minhu hadalkaa dartiisa qaracmaan watanshaqu lardu dhulkuna inuu dilaacuu sigay watakhiru ljibaalu buuruhuna inay dhacaan bay sigeen haddan dumid inay sicgaan andacow liandacow inay u yeedheen darteed liraxmaani waladan ilmo u yeedheen wamaa ymbaii uma suubato alle umana cunanto liraxmaani allah raxmaana an yatakhid inuu yeesho walada ilm waa cajiib waxay yidhaahdeen allah raxmaani ilmuu samaystay bay yidhahdeen allah raxmaani ilmuu samaystay markaa waxaa qaraacmay oo dildilaacay samooyinkiibaa dildilaacay way qarkay u gaadheen wey macnaha inay dilaacaan ardadu inay dildilaacday qarka u gaadhay buuruhu inay dumaan bay qarka u gaadheen maxay intaa la qaracmayaan bian dacow liraxmaani walada ina alla ilmo u sheegeen nin baa yidhi cabdullaahi bin mascuud dad buu usheegoo wuxuu yidhi buuruhu way wada hadlaan buu yihi buuruhu markaasay buurtiibuu la hadlay hebelow maanta nin daakirahoo alla xusayaama ku soo maray markaasuu dhihi nacam markaasaa la daliil xaggeed uga haysaa ma intay sharka maqlaan yayna xaqa maqlayni buui dikriga maqlayni buui sheekaas intay sharka maqlaan ila sharka way maqleen soomaah way ka dideen yayna xaqa maqlayni buui waqaaluu waxay dhi itakhada allah raxmaan wuxuu samaysay ilmo laqad ji'tum waxaad la timaadeen shay-an oo weyn tagaadu samaawaatu samooyinkii waxay sigeen yatafadarna inay dildilaacaan minhu hadalkaa dartii watashaqu lardu dhulkuna inuu dildilaacu sigay watakhiru ljibaalu buuruhu dhacaan haddan dumid waa hadmane andacow biandacow inay u sheegeen liraxmaani waladan ilmo wamaa yenbaqii uma suubado liraxmaani araxmaana an yatakida inuu yahay waladan ilmo muxuu ku fali in kullu man fi samaawaati in kullu man maa kullu man khalqi kulligii maaha fi samaawaati allah raxmaana wuu iman cabdan isagoo addoon wax alla wixii khalqiga iyo sabadii meel kasta khalqigoo dhani iyagoo alla addoonay u imanayaan qiyaamada markii la tago adduunkan iyagoo alla addoon u ah yay ku dhaqmayaanay joogaan weyn waxaan alla addoonkiisa muxuu ku fadhi marka ilmaha muxuu ku fadhi in kullu maa kullu man khalqi kulligii ma aha oo fi samaawaati samada ku sugan iyo waalardi ilaa uu ku sugan waaban tira koobnay wacadahum alla wuu tiriyey caddan tirin laqad axsaahum alla koobay tiradooda iyo cadadkooda iyo camalkooda wacadahum wuu tiriyey caddan tirin bay intaa khalqi ee joogta quraanshada iyo wax walba khalqiga aan tiradiisa la garanayna alla way tira kooban yihiin waa yihiin waxaa weeye wax ka qabsoon alla ma jira subxaana wa tacaala laqad axsaahum alla koobay cilmi ahaan wacaddahum wuu tiriyey caddan tirin wa kulluhum dhammaantoodna aatiihi alla u imanaya yowma alqiyaamati fardan isagoo keliga qof waliba isagoo keliga ah buu alla u iman marka muminiintuna waad garano wafdi bay ku iman qolada kalena iyagoo aroorahoo oomanba iman waxaa la yidhi ruuxa qabriga markuu ka soo baxo ee nafqadii la afuufo camalkiisiibaa u iman qofka muuminka ah nabigaa inoo sheegay oo udgoon oo qurux badan oo suuro wanaagsan leh markaasuu dhihi kii muminkaabaa dhihi war maxaad ahay miyaadan garanayn waan kuma garanayo laakiin de wax aada u qurux badan oo udgoon baa tahay baan ahay buuri oo adduunkana ku fiicnaa camalkaagii fiicnaa adduunkaan ahay intaa intaasoo sanaan ku dul saarnahay adna hadda isoo fuulbuun waxaa weeye camalkiisii isagoo fuushan buu maxsharkii tegaya kii gaalka ahaayee xuma camalkiisii oo uraya oo fool xun baa u iman war maxaad ahay waxaan ahaa camalkaagii baan ahaa in badan baad ifuushanayd ood igu camalfalayse ana haddaan ku fuuli buui dushuu ka fuulaya wey nabigaa inoo sheeg waa xadiid saxiixa wey laqad axsaahum alla koobay dadka cilmi ahaan wacaddahum wuu tiriye tirin wa kulluhum dhammaantood aatiihi allay u imanayaan yowma alqiyaamati fardan isagoo keligii ina aladiina aamanuu muminiintii dhowr hadda ina aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaaliaati camal wanaagsan sayajcalu lahum raxmaanu alla ramaan wuxuu yeeli wadan jacayl jacayl buu u yeeli qof kasta oo mumina alla jacayl buu yeeli nabigaa inoo sheegay caleyh salaatu wasalaam markii alla qof jeclaado waa ahlu tawxiide malaku jibriil buu alla dhihi hebel waan jeclahay adna jeclo malaku jibriil baa dhihi waan jeclahay malaku jibriil baa ahlu samaha yaa ku dhawaaqi wuxuu leeyahay hebel alla jeclaada ee jeclaada way jeclaanayaan qofka xubigiisii yaa adduunka loo soo dejin dadka walaalihi o hadda inteena msjid kulli waa is wada jecella isku fikrad baan dadka iskhilaafsanay yani isku fikrad ah way kala duwan way kala duwan yihiin inagu kulligan isku fikrad baan hay meesha kulli waa is wada jecella marka qofka saalix ee muuminka ciduba nicmays waa iska jecel yahay way in alladina kuwa amanu mu'minubay wa amilu amal fali as-salihati amal wanaagsan sayaj'alu lahum wuxuu alla u yeeli sayaj'alu lahum ar-rahman allah ar-rahman wuxuu yeeli wudan jacayl buu yeeli la wada jecel yahay walaalkii waa iska jeclaan fainamaa ysarnaahu fainamaa yasarnaahu waan sahalay oo waan fududaynay oo waan cadaynay qur'aanka bilisaanika adiga luqadaadii litubashira inaad ugu bishaaraysa bihi qur'aanka almutaqiina kuwa allahood ka baqay wa tundira bihi aada ugu digto qowman qowm luddan oo madax adag oo dood kulul oo xaq diidayaala allah subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka ah luqadii nabigu uu yaqiinay baa lagu sharxay oo lagu soo dejiyey walaqad yasarna alqur'aana lidikri faamud qur-aanku aada buu u yahay hadda dadka bani aadamkii kutubta ay qoraan aada u fahmi maysa laakiin qur-aanka hal masalooda fahmaynin ma jirto haddii lagu sheego hal maadoa fahmaynin ma jirto kulli macnahoodu waa wada waadix wey wixii dee mutashaabiha mooyaane marka waxaa qur-aankaa lagugu sharxay inaad dadka mutaqiinta ugu digto kuwo kalena aad inaad mutaqiinta ugu bishaarayso kuwo kalena ugu digto wey fainamaa yasarnaahu qur-aanka waan sahalnay waan fududaynay waan sharaxnay bilisaanika luqadaadii litubashira inaad ugu bishaarayso bihi qur-aanka almutaqiina kuwa allooda ka baqay wa tundira aada ugu digto bihi qur-aanka qowma qom luddan oo madaxadag wakam halagna wa kam inteebaan ahlagnaa halaagna qablum hortooda min qarnina hal tuxisu ma dareentay minhum xaggooda ma aragtay min xadi indhahaagu ma ku dhaceen aw tasmacu ma maqashay lahum iyaga fiksan wax sanqana ma ka maqashay dadkii la halaagay wax hadli iyo wax socday midna ma ka maqashay waa taariikh tagtae eh. marka inagana waxaa laleeyahay dadkii hore alla saasuu u halaagi jiray dhibaato markay la yimaadaan dhibkii iska ilaaliya wa kam intee baan halaagnay qablahum kuwan hortood min qarnin qarni halaagnay qarnigu waa intii isku fikradae wada dhaqanta weyn hal tuxisu ma dareentay oo ma aragtay minhum kuwa xaggooda min xadi qofna maka aragtay may aw tasmacu ma maqasha lahum iyaga ri kizal wax shanqara ma ka maqasha wax shanqara waa laga waayay allah subxana wa tacala